واحد غayruhu laa axad walaa xadiiث waaxid اثنaين ثaلاaثة غayruhu أربعة أربعة غayruهum خaمسة طيب الخمسة هذه تسجل أسماؤها عند المؤذن إن شاء الله أنت إيش اسمك؟ من من قام من هنا؟ أنت؟ طيب ما شاء الله اقرأ حديث مالك عن زيد بن أسلم عن يس... عن عطاء بن يسار الحديث الثالث الأول الأول فقط طيب اقرأ الأول samicna اlأwl xadثnي yaحyى بن yaحyى aلyثي عan malik عan بn شhihaabi أn cmr بn cabdالعaزيiز أfr الصلاaة yوما فdkl عalyhi curwة بn زbayr qاl yaحyى بن yaحyى aلyثي رaximh الlه xadثnي malik عan ناafiع mawlى cabdاللahi بn cmr ana cumara bna alkhaaabi kataba ilaa cummaalihi ina ahama amrikum cindi asalaa faman xafidahaa wa xaafada calayha xafida diinah waman dayacahaa fahuwa limaa siwaaha adyac uma kataba an salluu duhra ida kana alfay-u diraacan كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام faman naama falaa naamat caynuh wاlsubxu wاlnujuumu baadiyaة mushtabika hada alxadiid rawaahu alimaam malik can naafici mawlaa cabdillaahi bni cumara ana cumara bna alkhaطaabi kataba ilaa cumaalihi hadihi alrisaala wa fiiha بن الخطاب كتب إلى عماله هذه الرسالة وفيها ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الاهتمام بأمور الأمة ومن أهم أمور الأمة التي ينبغي المحافظة عليها والاعتناء بها الصلوات وأوقاتها وقد كتب عمر رضي الله عنه alru'asaa fi lbuldaan wa fiihi daliilun calaa ana annaasa tabacun licummaalihim wa ru'asaa'ihim wa kubaraa'ihim wa fi lahar annaasu calaa diini lmuluuk faida istaqaama alru'asaa'u calaa muraacaati xuduudi sharci waalmuxaafadati cala alawqaati waasalawaat faina alcaammata min annaasi yuqiimuuna aydan wayactanuuna aydan iqtidaa'an biru'asaa'ihim wa kubaraa'ihim wa kaana cumar radia allahu canhu kaana yahtamu biumuuri lmuslimiina wara'yatihi xataa qiila inahu kaana kalabi lahum fakaana yactanii bikulli maa yatacallaqu biumuuri diinihim wa dunyaahum wa kaana yaxmiluhum cala alistiqaamati fii umuuri diinihim wa dunyaahum waalmaqsuudu min ala'imati aw alru'asaa'i aw almuluuk aw alkhulafaa an yusayisu nnaasa fii masaalixi diinihim wa dunyaahum hada maqsuudu alri'aasati aw alkhilaafati aw almamlakati lam yubcahuu ilaa anahum yatasalladuuna cala annaas aw anahum yajmacuuna alamwaal walaakinahum juciluu cala annaasi min ajli an yuqiimuu linnaasi masaalixa diinihim wa dunyaahum fakataba ilaa cumaalihi radia allahu canhu yaquulu ina ahama amrikum cindi الsalaaة ahamu shayin mima yanbagii an tactanuu bihi huwa الsalaaة liأnna man xafidahaa bxayثu yuwafii arkaanaha wa shuruuطaha wa aadaabaha wa xaafada calayha yacni xaafada calىa awqaatiha walam yudayicha walam yuأkhirha can awqaatiha xafida diinahu faiqaamaةu الsalawaati cunwaan lxifdi اddiin faإida kana الnaasu yactanuuna bالصalaaة wayuxaafiduuna calayha fii mawaaqiitiha wa shuruudiha wa aadaabiha faina hada daliilu calى ana amra اlummati fii xaali istiqaama waman dayacahaa fahuwa lima siwaaha adyac man dayaca asalaa walam yuxaafid calayha walam yactani biha fahuwa limaa siwaaha min saa'iri alطaacaat wاlwaajibaat fahuwa adyac uma kataba radia allahu canhu yubayinu lahum awaa'il alawqaaf faqaal saluu duhra ida kana alfayu diraacan yacni fii awali waqti duhri idaa wasala alfay-u wa huwa adilu aladii yamtaddu ilaa jihati ashari idaa ilaa jihati ashari idaa wasala diraacan bacda طarxi alqadr min adil aladi kana cinda alistiwaa liannahu fi xaalati اlistiwaa yabqa lishaakisi dilu qaliil qasiir faida rajaca alfayu ilaa jihati sharqi wa asbaxa diraacan maca maa kaana min adilli aladi cinda alistiwaa fahada fiihi bidaayatu waqti duhri binisbati lilmasaajid lianna annaasa yaxtaajuuna ila an yatajahazuu wayujahizuu anfusahum wayatawada-uu wayastaciduu lildihaabi ilى اlmasjid hada alwaqt huwa alwaqt aladi yumkin an yatadaaraka fiihi الnaas wa fii hada tanbiihun calى ana amra aljamaacati ahamu min muraacaati awali اlwaqti lianna bacda adilli qadra diraacin qad faata min aduhri kahiir aw shayun laa ba'sa bihi walaakin ukhira asalaa aw salaatu duhri min ajli an yatadaaraka annaasu wa yuqiimu aljamaacata fi lmasjid walihaada qiil ina aljamaacata ahamu min muraacaati awali اlwaqti falow ana naasan lam yuxaafiduu calى اljamacati fi اlmasjid وأصبح كل واحد منهم يقيم الصلاة في بيته فإن للسلطة الشرعية أن تقاتل الناس على هذا بينما لو أخروا بعض الشيء في الصلاة في أول الوقت فإن هذا لا غبار عليه ولا شيء فيه فمن هنا قيل إن الجماعة أفضل أو صلاة الجماعة أو مراعاة الجماعة afdal min muraacaati awaa'ili اlawqaat uma kataba an saluu duhra ida kana alfayءu diraacan ilى an yakuna dilu axadikum midlahu ilaa an yakuuna dillu اlinsaani yusaawiihi fi اlqadri wa haadaa aakhiru adduhri waalcasra waashamsu murtaficatun baydaa'u naqiya wayaquulu aydan an salluu alcasra waashamsu murtafica qabla an tamiila lilguruub wahiya baydaa wahiya baydaa baydaa'u naqiya lam yaxsul fiiha shayun min alisfiraar aladii yakuunu fi shamsi cinda alguruub qadra maa yasiiru raakibu farsakhayni aw halaaa qadra maa yasiiru linsaanu farsakhayn aw halaaata faraasikha qabla guruubi shamsi waalfarsakhu yusaawii ixdaa cashar kiilu famacnaahu an yusalluu waqtan fii awali waqti salaati alcasri xataa low araada insaanu an yusaafira wayamshi ilaa mandiqati baciida fainahu yastadiicu an yasila ilaa mandiqatihi qabla an taqruba ashamsu walam yakun yowmaidin adawaat daqiiqa lidabdi alawqaat walaakin kaanuu yadbituuna maa tayasara min alumuuri almutayasara likuli nnaas faashamsu waaldilu waalguruub wa guruubu shafaq wamaa ashbaha dalika hadihi lumuur yashtariku nnaasu fii macrifatiha wayuxasiluuna calayha majaanan walaa yaxtaaju ila an yashtaruu saacaat aw maa ashbaha dalika mima yuqbadu bihi alawqaat waalmagriba idaa garabat ishamsu wasalluu almagriba idaa garabat ishamsu waalcashaaءa idaa gaaba shafaqu ilaa hulufi اleyl hada alwaqt اlmukhtaar في تأخير صلاة العشاء فإذا أخروا صلاة العشاء فإنهم لا يؤخرون أكثر من ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه ها هنا عمر رضي الله عنه يدعو على من نام عن صلاة العشاء ويقول لا نامت عينه لأن liannahu warada annahyu can annawmi qabla salaati alcishaa'i waalxadiidi waasamari bacdaha fayaquul man naama qabla salaati alcishaa'i falaa naamat caynuhu karara adducaa'a calaa man yanaamu can alcishaa qabla an yusalliyahu bian laa tanaama caynuhu wa taxsula lahu mushkilatun tamnachu min aliltidaabi biاnnawm wاlcishaa ida gaaba ashafaqu ilى huluثi اleyli faman naama falaa naamat caynuh faman naama falaa naamat caynuh faman naama falaa naamat caynuh والصبح والنجوم بادية مشتبكة وصلوا الصبح أيضا في حالة ظهور النجوم وهي مشتبكة mutamaasika bxayثu yaraa alinsaan hadihi الnujuum wahiya ظaahiraة mushtabikaة kaأnana fi اleyl lakin kulama qaruba الصbح ilى waqti الاstiraari faina الnujuuma taأkhud fi الاktifاء fayaquul صaluu fi أwali waqti الfajri bxayثu takunu الnujuumu ظaahirة lam taktafi bacdu qala yaxya raximah اllah xadaanii malik can camihi abi suhayl bni malik can abiihi ana cumara bna alkhaطaabi kataba ilى abi muusa alashcariyi an salli الظuhra ida zaaqat الshamsu wاlcasra wالshamsu baydaءu naqya qabla an tadkulaha sufra waalmagriba idaa garabat ishamsu waakhir alcishaaa maa lam tanam hada alxadiid rawaahu alimaam malik can cammihi abi suhayl naafic bnu malik bni abi caamir hada abu suhayl huwa camu alimaam malik lianna malik huwa malik bnu anas bni abi caamir fa anas ibnu abi caamir eh, malik ibnu anas ibnu malik fa anas ibnu malik wa naafic ibnu malik akhawaani naafic haadaa huwa akhu waalid alimaam malik fayarwi can camihi yuqaalu licamihi naafic ibnu malik ibnu abi caamir abu suhayl alasbaxi wa yuqaalu lahu naafic ibnu abi anas wa abuu suhayl ibnu abi anas rawaa can jamaacatin min ataabiciina minhum abuuhu wa abuuhu maalik ibnu abi caamir taabicii fayarwii can waalidihi wa huwa taabicii wayadhar anna camahu abuu suhayl hada kaana lahu ishtiqaalu bilcilmi walam yakun liwaalidi maalik anas ibni maalik lam yakun lahu ishtiqaalu bilcilmi wadukira canhu annahu kaana insaana zamina wa kaana yashtagilu biislaaxi annibaal kaanat lahu wabiifa aw muhima yatacayashu minha wa hiya islaaxu annibaal waqad suila an su'ila alimaam maalik can waalidihi ma taqulu fii waalidika faina alcaada ida kana cinda waalidihi shayu min alcilmi kana qad rawaa canhu fasarafa asaa'ila wa qaala lahu camii abu suhayl iqa sarafa aljawaab aw sarafa annaadira ilaa shayin aakhar qaala lahu camii abu suhayl iqa maada yufham min hada alkalaam yani anahu yuragibu can alriwaayati can waalidihi raximah llah abu suhayl yarwi can waalidihi wa huwa malik bn abi caamir alasbaxi ana cumara bna alkhaطaabi kataba ilى abi muusa alashcari wa hada khitaab aakhar katabahu amiir اlmu'miniin cumar ilى abi muusa alashcariy cabdillaahi bni qays salli uhra idaa zaaqat ishamsu salli duhra idaa aabat idaa zaaqat ishamsu wa qaaluu fi lxadiidi alawal amara cumar biiqaamati duhri cinda wusuuli adilli ilaa qadri diraac wa huna qaala lahu idaa qaabat ishamsu fakayfa yuwafaq bayna khitaabay cumar radia allahu canhu qiil ina alkhitaab alawal biاnnisbati liljamaacaati fi lmasaajid وأma hada الkhiطاab fahuwa khiطاab ilى abi muسى fي khاaصaةi nafsihi وأna الإnsaan إida lam yakun yuصlي fي masjid الجamاعة faإnahu yuraaعي أwائل الأwqاat وyusلي kula صلاaة fي أwائل أwqaatiha والcصر والشhمس bayضاء نqية mثl الأول qabla an tadkulaha sufra wاlmgrib ida garabat الshamsu waakir اcishaaءa akhir اlcishaaءa xataa yajtamica annaasu liأna caadaة الnaas anahum kanuu yaqduuna umuurahum qabla salaati اlcishaaء faida salow alcishaaءa naamuu xataa yastadiicuu an yanaamuu fii awaa'ili اlayaali wayuqiimuu aw yaquumuu fii awaakhiriha ويقيموا أو يقوموا في أواخرها فيقول قبل ما لم تنم يعني أخر العشاء قبل أن تنام يعني أخر العشاء حتى يتدارك الناس ويقضوا حاجاتهم ويتعشوا ثم يصلوا العشاء فإذا صلوا العشاء كره بعد ذلك السمر أو الحديث أو الاشتغال بالأعمال لأن عادة المسلمين كانت هكذا أيام أن كانوا يراعون kaanuu yanaamuuna qubayla aduhri wa kaanuu yusamuunahu alqaa'ila wa kaanuu yajtahiduuna fii nawmi alqaa'ila wa kaanuu yusalluuna alcishaa uma yanaamuun fayastayqiduuna fii aakhiri alleyl wayusalluuna salaata alleyl lakin tagayarat axwaalu nnaas wacaadaatuhum wa asbaxat alumuuru mutadaariba munqaliba yani saara cinda bacdi annaas alleylu nahaar wannahaaru leyl وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل qaala lahu iqra' suuratayni طawiilatayni min almufasal xataa yatadaaraka annaasu wayudrikuu asalaata macahu وhذا laysa فيhi تxdيid وqad dakra abu cmر بن cabdالbr أنa alqirاءة fi الصalawaati laysa fiiha tawqiif yquul أجmac اlculamaaء calىa أnahu laysa fi qiraati laysa fi lqira'ati fi الصalawaati tawqiitu baxaysu laa yuzaadu aw laa yunqasu minhu wainamaa hada yarjicu ilى nashaadi الmusaliin walakin yustaxsan an yuqiiluu salaata اlfajri liannahaa khufifat aw liannahaa rakcataan wa saa'iru salawaati arbacun aw halaaثun fayutaalu alqira'atu fiiha tacwiidan lima fiiha min qisari rakacaatiha qaala alimaam malik xadaanii qaala yaxyaa xadaanii yaxyaa xadaanii maliku can hishaam bni curwata can abiihi ana cumara bna alkhaطaabi kataba ilى abi muusa alashcariy an salli duhra waashamsu baydaau naqiya qadra maa yasiiru raakibu halaaثata faraasikh waan salli alcishaaa maa baynaka wa bayna huluثi اlleyl fain akharta failaa shaطri اlleyl walaa takun min algaafiliin hada alxadiid rawahu imaam malik can hishaam bni curwa wa hishaam bni curwa huwa hishaam bn curwah bn zubayr abulmundir alqurashi alasadi kaana min saakini almadiina uma dahaba fii aakhiri cumrihi ila baqdaad baladi alkhilaafa famaata fiiha fii baqdaad raximah اllahu wasala calayhi alkhaliifatu alcabaasi abu jacfar almansuur sanata miatin wa sitati wa arbaciina abiihi wahuwa curwat bnu zubayr waqad sabaqa fii xadiidi ams ana cumra min alkhaaabi kataba ilaa abi muusa an salli lcasra washamsu baydaau naqiyah qadra maa yasiiru raakibu alaaata faraasikh waan salli alcishaaa maa baynaka wa bayna hulufi illeyl yacni min awaa'ili salaati alcishaa ila hulufi illeyl laka ikhtiyaaru walaka sacatun fi an tusalliihaa walaa tuakhir can hulufi leyl fain akharta fa ilaa shatri lleyl fain akharta waxasala laka shayun aw darfun iqtadii ata'khiir falaka an tuakhira ilaa nisfi leyl walaa takun min algaafiliin wakaana fi hadihi alcibaara ana man akhara salaata alcishaa'i can nisfi leyli anahu min algaafiliin idaa lam yakun lahu cudur qaala imaam malik xadaanii qaala alimaamu yaxya xadaanii maaliku can ziyaad bni abi ziyaad can cabdillaahi bni raafic mawlaa ummi salamata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu sa'ala abaa hurayrata can waqti asalaa faqaala abuu hurayra anaa ukhbiruk salli duhra ida kaana dilluka milak waalcasra ida kaana dilluka milayk wاlmaqriba ida garabat الshamsu wاlcishaء ma baynaka wa bayna ثuluثi اlleyl wasalli subxa bqabashin yacni اlgalas hada alxadiid rawaahu alimaam malik can yaziid bni abi ziyaad alquradi almadani qala alimaamu الnasaئiyu fiihi yaziid bnu ziyaad fiqh rawa canhu imaam malik can cabdillaahi bni raafic abu raafic almadani mawlaa umi salamata zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam annahu sa'ala abaa hurayra can waqti salaa haadaa cabdullaahi bnu raafic yas'alu abaa hurayrata can waqti salaa faqaala abuu hurayrata ana ukhbiruka cala alkhabiiri saqadat ana acrifu awqaata asalaa wa ana ashraxuhaa laka yaquul salli duhra idaa kaana dilluka midlah wاlcasr ida kaana diluka milayk wاlmaqriba ida garabat الshamsu wاlcishaء maa baynaka wa bayna ثuluثi اlleyl wasalli subxa bqabashin yacni اlgalas wاlgabashu wاlgalasu yaltaqiyaani fi maada qulna ams yaltaqiyaani fi maada fii aakhiri اleyl yuqaalu fii dulmati aakhiri اleyl galasun wa gabash wa yuqaalu ayضa fii dulmati awali اleyl gabash whada alxadiidu rawaa yadharu fiihi anahu xadiidu mawquufun calى abi hurayra walakin alxaafid abu cumar ibn cabdilbar yaquul ina taxdiid alawqaat laysa mima yuqaalu bira'yi wainama kana cinda abi hurayrata xadiidu marfuucu can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam fii dabdi alawqaati kama dabatahaa faaxyaana kana yarwi اlxadiid wayarfachu ila اnabiyi salى اllahu alayh wasalam waaxyaana kaana yuftii bira'yihi istinaadan ila alxadiidi wayaqifu alxadiida calayhi walaa yarfacuhu qala imaamu yaxya xadaanii maliku can isxaaq bn cabdillaahi bn abi طalxata can anas bni maliki annahu qaal kuna nusali lcasra uma yakruju اlinsaanu ila bani camri bni cawf fayajidhum yusaluuna alcasra hada alxadiid rawahu limaam malik can isxaaq ibn cabdillaahi bni abi طalxa wa abu طalxa huwa zayd ibnu sahlin zawju ummi sulay abu yaxya alansaari annajaari kana malikun laa yuqadimu calayhi fi lxadiidi axada maata sanata miati wa itnatayni wa halaaثiina rawaa can abiihi wa abuuhu cabdullaahi bnu abi alxata wa huwa alwalad aladii tacrifuuna qisatahu cabdullaahi ibnu abi alxa yarwi can waalidihi cabdillaahi wa can cammihi lummi anas bni maalikin can anas bni maalikin annahu qaala kunaa nusalli alcasra uma yakruju linsaanu ilaa bani camri bni cawf fayajiduhum yusaluuna alcasra yaquul kaana aw kunaa nusali alcasra maca rasuuli illahi sala allahu alay slam fii masjidihi huma yadhabu daahibu ilaa bani camri bni cawf walmaqsuudu ahlu qubaa hadihi alqabiila alatii kaanat taqtunu hadihi almantiqa kaanat tusamaa bani camri bni cawf faudliqa almakaan calaa nafsi ismi lqabiila faqiil kaana yadhabu daahibu ilaa bani camri bni cawf yacni ilaa qubaa wa almaashi min masjidi nabiyi sala allahu alayhi wasalama ilaa masjid qubaa lacalahu yamshi nisfa saaca wa hada yadullu calaa ana waqta asalaa fi lcasri kaana cala saaca fakana bacdu asaxaabati yusallii maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama fii masjidihi uma yadhabu xataa yajida annaasa fii qubaa yusaluuna alcasra aydan wa hada alxadiis fiihi annahu xadiisun mawquufun calaa anas laakinahu fi lwaaqic marfuucun wa inamaa alimaam malik fii bacdi riwaayaati muwaطa riwaayati yaxya anahu waqafahu walakinahu ruwiya can imaam malik ayضa wa huwa marfuuc qala alimaamu yaxya xadaanii maliku can ibni shihaabi can anas bni maliki qaal kuna nusali alcasra uma yadhabu daahibu ilaa quba'in fayaأtiihim washamsu murtafica hada alxadiid rawaahu alimaam malik can ibni shihaab waman ibnu shihaabin man yacrifu ismahu maxamed ibnu muslim ibnu cubaydillaahi ibni shihaab ibni cabdillaahi aلzuhri can anas bni malik qaal kuna nusali alcasra uma yadhabu daahibu ilaa quba wahiya banu camri bni cawf fayaأtiihim wالshamsu murtafica wa huwa bimacna alxadiidi alأwal lakin waqaca huna bacd اlkalaam hal hada alxadiid fiihi annahu kaana yadhabu ilaa qubaa aw annahu kaana yadhabu ila alcawaali waqaca khilaafun fi hadihi lafda fabacdu اruwaati can alimaam ibni shihaab yaquul fayadhabu daahibu ilaa qubaa wa bacdu ruwaati can alimaam ibni shihaab yaquul yadhabu daahibu ila alcawaali wakadalika ayضa ikhtalafa aruwaatu cala alimaam malik nafsihi fabacduhum yarwi kama huna ilaa qubaa wa bacduhum yarwi canhu ilaa alcawaali faqiil ina alimaam azuhri kaana axyaana yaquul qubaa axyaana kaana yaquulu alcawaali wa nafsu shay imaam malik kaana yaquul axyaana alcawaali wa axyaana kaana yaquul qubaa wain kaana bacdu nuqaadi yaquul ina riwaayata qubaa wahm wاsaxiixu xataa yadhab adaahibu aw yadhabu adaahibu ila alcawaali هنا الإمام أبو عمر بن عبد البر نقل عن الإمام النسائي يقول لم يتابع مالكا لم يتابع مالكا أحد على قوله في حديث الزهري عن أنس إلى قباء والمعروف فيه إلى العوالي وكذلك الدار قدني وغيره ولكن الحافظ بن حجر يذكر أنه توبع الإمام مالك على العوالي وعلى القباء wakadalika imaamu zuhri qaal maratan qubaa wa maratan cawaali wa kilaahumaa qariibun min bacdin ayb qaal alimaamu yaxya xadaanii maliku can rabiicata bni abi cabdiraxmaan can ilqaasim bni muxammadi anahu qaal maa adraktu annaasa ilaa wahum yusalluuna aduhra bicashiyin hada xadiis rawaahu alimaam maalik can rabiica wa yuqaalu lahu rabiicatu ara'yi rabiicatu bnu cabdiraxmaan rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan faruuq kaana min fuqahaa'i almadiina aladiina kaanat ilfutya taduuru calayhim wa huwa shayku maalik wa qaaluu inahu galaba calayhi alra'yu xataa qiila rabiicatu ra'yi waqad qiila ina alimaama maalik ictazalahu fii aakhiri cumrihi lamaa galaba calayhi alra'yu wa agraqa fiihi twufiya bilambaar min alciraaq sanata miatin waitnatayn wa arbaciina wamaa warada fi kitaab ورد في كتاب حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت باشا من أن والد ربيعة ذهب إلى الغزو ومكث في الغزو ثلاثين سنة وكان قد ترك امرأته وهي حامل بربيعة ثم رجع وربيعة lahu darsun waxalqatn fii masjidi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalama hadihi alqisa alatii yuqariruhaa bacdu alxamaas xamaasiyiin gayru saxiixa qad qaala dahabi inahaa qisatun munkara laa tasixu walaa tahbut waqtu ljumuca qaala alimaamu yaxyaa xadaanii maliku can camihi abi suhayl bni malik can abiihi anahu qaal كنت أرى تنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي التنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة قال ثم نرجع بعد صلاة الجمعة ونقيل قائلة الضحاء هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عمه أبي سهيل عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال كنت أرى تنفسة لعقيل بن أبي طالب هذا الإمام مالك عقد هذا الباب وقت الجمعة yushiru bidalika ilى anahu اkhtulifa fi waqti salaati اljumucati faawrada hadihi alaahaar alati tadullu calى ana waqta salaati اljumucati bacda zawali kaالظhri qaal hada malik bnu abi caamir walid abi suhayl yaquul kuntu araa طinfisatan wاطinfisa bikasri اطaa'i wاlfaa'i aw bifatxihimaa aw bidamihimaa qidcatu min xasiirin yujlasu calayhi kasajaada licaqiil bn abi aalib caqiil huwa akuu cali bn abi aalib wajacfar bn abi aalib wa huwa asanu minhuma yaquul kaanat hunaaka dinfisa aw qidcat min xasiirin yuطraxu fi ljaanibi algarbiyi min masjid الnabowi yowma aljumucati faidaa gashiya tinfisata kullahaa dillu ljidaal yaquuluun ina caqiil kaana min aclami quraysh bilansaar fakana tutraxu lahu hadihi tinfisa wayajlisu ilayhi nnaasu yuxadiثuhum can ansaabi quraysh yuquul faidaa gashiya tinfisata kulahaa fadilu ljidaari kharaja cumar bn khadaab fasala ljumuca idaa kharaja adilu wagashaa atinfisa wajaawazahaa kaana cumaru yakruju ila aljumcati fayusallii fayaxdubu fi nnaasi wayusallii wfي hada daliil عlى أna cmra kana yusli aljumcaةa bacda zawal qaala uma narjicu bacda salaati اljumucati fanaqiilu qaa'ilata adaxaa kaanat caadatuhum fii gayri ywmi اljumucati anahum yusaluuna fi daxaa'i fi daxwati alqaa'i kaanuu yanaamuuna alqaa'ila fi daxaa'i aw fi duxaa walaakinahum kaanuu yubakiruuna ila اlmasjidi ywma اljumucati fayusaluun ويشتغلون بالعباadات حتى يخرج الإمام فلا يكون لهم الضحاء بعد صلاة الجمعة فكانوا يصلون يقضون أو ينامون قائلة الضحاء التي كانت في غير يوم الجمعة كانوا ينامون بعد الجمعة يقول فالنقيل قائلة الضحاء يعني بعد صلاة الجمعة كانوا yanaamuuna الnawma alqaa'ila alati kanuu tacawaduu calى anahum yanaamuunaha fii waqti الضaxaa'i kanuu yanaamuunaha bacda salaati اljumucati huna dakara nukta jayida alqaadi abu bakr bn carabi yaquul ina aljumuca karaama akrama allahu biha hadihi اlumma wa huwa shayءun yasarahu allahu lahum qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alيyه wasalam naxnu alaakhiruuna asaabiquun bayda anahum uutuu lkitaaba min qablina wa uutiinaahu min bacdihim fahada alyowm aladii ikhtalafuu fiihi fahadana allahu lahu faannaasu lana fiihi tabac alyahuudu gada والنصارى بعد غد قال وفي الآثار المأثورة أن جبريل صلوات الله عليه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمرآة صينية وفيها نكتة في المرآة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال الجمعة فالمرآة الصينية هي الشريعة شريعة, الشريعة المحمدية duribat maala lahaa wاnuktatu aljumuca laysa lahaa laysa fiiha miluhaa hadihi الnukta alatii fi daakili hadihi اlmir'aة cibaara can salaati اljumca aw اljumca liannahu laysa laha nadiirun fi saa'ir اlumam hadihi alumam alkaafira laysa laha yowmu jumca fahada yadulu calى ana aljumuca اktusat bihadihi اlumma yaqulu alqaadi abu bakr bn carabi fafi dalika arbacu fawaa'id alأulى ana الsabqa biاlficli la bizamaan الsبق المفيد المؤثر إنما هو الsبق بالأعماaل وليس الsبق بالأعmاar أو بالأزمان فhذه الأمم اليهوuدية والنصرانية كانت قبلنا ولكننا سبقناهم فندخل الجنة قبل أن يدخلوا لماذا لأننا سبقناهم بالأعماaل الفاضلة قال الثانية أن الله تبارك وتعالى هدانا للتمسك بالشhريعة وأن أهل الكتاب بدلوا kaanuu umiruu laakinahum badaluu faأkhaduu ywma الsabti wa ywma اlaxd alyahuud wالnasaara wa hiy النuqطة alati uriiduha yaquul aلثaaliثaة أna ابtidaaءa xisaabi الجumucati ywm الجumcati وkhaatimatu ilaa ana annaasa asaabathum raa'ixatu yahuudiya faakharuu anfusahum waqad qadamahum allahu tacaala fayabtadi'uuna biyowmi asabti wayakhtimuuna biyowmi aljumucati hadihi nuqta wahiya nuqta jayida yaquul ina annaasa asaabathum raa'ixatu yahuudiya bxaysu inahum yabda'uuna alusbuuca min yowmi asabt wayakhtimuun biyowmi aljumca maca ana asaxiixa almuwaafiqa litashriici اljumcati an yabda'uu alusbuuca biyowmi اljumcati wayaktimuu biyowmi alkhamiis fausbuucu lmuslimiin yabda'u min yowmi اljumcati wayukhtamu biyowmi alkhamiis walaa yabda'u biyowmi اsabt hadihi nukta jayida yaquul hadihi almuraacaat ictibaaru nnaasi يقول هذه المراعاة اعتبار الناس أن الأسبوع يبدأ من يوم السبت رائحة يهودية فعلى المسلمين أن يتنبهوا لكل دخيل قديم وحديث يدخل عليهم من أعداء الله اليهود والنصارى وأنتم تعلمون أن الصراط المستقيم لا يقتصر على الطاعات والعبادات ولكنه يشمل kulaha jamiica fayanbagii an yabtaciduu can kuli maa yamutu ilayhim bisila min alcibaadaat wاطaacaat wاlacmaal wاlcaadaat kuliha jamiica qad dakara ah, shaykh iسlam ibn taymiya fi kitaabihi aلصiraaط اlmustaqiim ana الصiraaط اlmustaqiima lafdu yashmalu alcibaadaat wاlcaadaat wa anana kamaa umirna كما أمرنا بأن نخالف هؤلاء اليهود والنصارى في عباداتهم وطاعاتهم وقد دخل علينا كثير من عباداتهم كذلك أمرنا بأن نخالفهم في جميع عاداتهم وأحوالهم الاجتماعية قال ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحائي الحديث الأخير قال الإمام ما يحيى حدثني مالك عن عمرو بن can ibni abi saliid ana cuhmaana bna cafaan sala aljumucata bilmadiinati wa sala alcasra bimalal qaala maaliku wadalika litahjiiri wa surcati sayr hada alxadiid rawaahu alimaam maalik can camr bni yaxya ibni cumaarata bni abi xasan almaazini alansaari rawaa can abiihi rawaa can cabdillaahi rawaa can cabdillahi bn abi saliid rawaa hada camr bnu yaxya almaazini yarwi can ibni abi saliid wa huwa cabdullaahi ibnu abi saliid wa abu saliid huwa sabratu wa abu sabr abu saliid sabratu aw asiir aqul asiir ibnu camrin alansaari saxaabiyu badriyun abu saliid صxaabiy badriyun wabnuhu yuqaalu lahu cabdullaahi bnu abi saliid yarwi canhu camr bnu yaxya saliid bطaa wa hadihi alkalima mima waafaqna fiha luga alcarabiya naxnu naqulu saliid yani zayd wahum yaquluuna saliid bطaa yani zayd ayda hiy mima waafaqna fiiha lugaha alcarabiya lakinana gayarnaha ila addaal wahum yantiquunaha biطaa'i saliid ana cثmaan ibna cafaan sala اljumca biاlmadinati wasala alcasra bimalal yacni sala aljumca biاlmadinati uma sala alcasra kana musaafiran fasala alcasra fi hadihi اlmanطiqa alati tusamى malal ملل قال الإمام مالك وذلك للتهجير يعني أنه صلى في أول وقت الجمعة أو عند الزوال ثم أسرع في السير حتى أدركه العصر في هذه المنطقة وقد قالوا إن بين المدينة وبين هذه المنطقة ما يقارب اثنتين وعشرين ميلا قال الإمام أبو عمر بن عبد البر بعض الناس استدل بهذا الحديث على أنه كان يصلي الجمعة قبل الزوال حتى يتمكن من أن يمشي هذه المسافة الطويلة حتى يدرك العصر فيها لكنه يقول هذا احتجاج غير صحيح والصحيح أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال في أول وقتها ثم كان يسرع في السير حتى يدرك العصر في هذه المنطقة ملل في العصر وقد ذكر الإمام عمر بن عبد البر أن الناس اختلفوا في وقت صلاة الجمعة فجماهير العلماء يقولون إن صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر لا تصلى قبل الزوال وانفرد الإمام أحمد بن حنبل بأن قال إنه لو صلى قوم صلاة الجمعة قبل زوال لم أعد ذلك لأنه ورد عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن مسعود فقد كان أحيانا يصلي بهم صلاة الجمعة ضحى ثم يقول عجلت الجمعة حتى أريحكم من الحر فالإمام أحمد يقول لو صلى أحد أو قوم صلاة الجمعة في هذا الوقت يعني وقت الضحى فإني لا أستطيع أن أعيبه لأن هذا يفهم منه بعض الأحاديث المرفوعة وأيضا نقل عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أنه كان يصلي أحيانا الجمعة قبل الزوال qaala abu bakr alasran qultu laxmed ibni xambal ya aba cabdillaahi ma taraa fii salaati ljumucati qabla zawaal qaala fiiha min alikhtilaafi ma calimta uma dakara ma dakarna min alaahaari can abi bakr wacumar wbn mascuud wjaabir wasahl bn abi anas yaqulu abu cumar hadihi alaahaar alatii dukirat laysat bilqawiya walakin ولكن ما دام أنها صحت عن بعض الصحابة فلو أن قوما احتاجوا إلى أن يقدموا ويعجلوا ويصلوا قبل زوال فإنه لا بأس بذلك ما دام أنه نقل عن بعض الصحابة وذهب إليه بعض أهل العلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله